bsm اllahi الرحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنبياء والمرسلين نبيina mحamد وعlى آله وصaxبه أجمعين أma bعd cashirkani waa kii afraad ee ka mida min شharxi رyاض الصاaliحين min kalaami سيد الmرسلين للإmام النwوي رaxmaة الlahi taعالى عlيه baab التوبة wuxuu baab yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala il noo noqdo loo toobad keeno waxaynu ka soo baxnay baabkii ikhlaaska oo ahaa shay walba ood qabanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii in loo qabto iyo baxdigii masalada ku jiray kadib sheekhu wuxuu xijiyey baabu tawba labadaa baab oo isdaba dhigay imaamku waa laba baaboo aad u qiimo badan labaduba diintu kama baxdo islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka iyo jamiicu masaa'il اddiin baabu towbay soo hoosgelayaan ikhlaaskuna wax diina ama islaamnimoa ama iimaano inoo hagaagaya ma jiro ilaa biاlkhlaas saasuu isu dabadhigay labada baab atowba marna macno weyn baa oo gudo ballaaran baa lagu fasiraa macno macno khaas ah macnaha weyn baa ugu muhiimsanoo atowba cinda ahli اlcilmi waxaa weeye alrujuucu mima yukrah ila ma yuxibuhu اllahu ظaahira wa baطina atowba wa alrujuuc ila اllah towbadu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo noqdo oo laga noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu kahonaya uu dhibsanayo in ilaahay agtiisa la jeclayn in diinka ku wanaagsanayn alrujuucu mima yukrahu daahiran wa baatinan kor iyo hoosba wixii la necab yahay oo macaasida oo dunuub ah in laga noqdo idan waxaa la necab yahay laga noqon waa maxay waajibaadkii aad ka tegaysa waa inaad ka toobad keento xumaantii aad ku dhacaysa waa inaad ka toobad keento idan irtikaabu اlmanhiyaat wa tarku اlma'muuraat baa laga toobad keenaya oo laga noqonaya xaggee loo noqonaya ila ma yuxibuhu اllahu subxaanaه wa tacaala min adaaءi اlwaajibaati wa tarki اlmanhiyaat waajibaadka inaad gudato xumaantana aad ka tagto haddaba waajibaadka kee ugu weyn aliimaanu biاllahi wاlslaam waajibaadkaasaa ugu weyn xumaan laga tagana kee ugu weyn ashirku wاlkufru idan atowba diintoo dhan baa soo hoosgelaysa alrujuucu mima yukrahu ظaahira wa baطinan ila ma yuxibuhu اllahu subxaanaه wa tacaala ظaahiran wa baطinan taa marka waa macnaha guud ay tooba leedahay ee islaamkao dhan oo soo wada gudagelayo macnaha khaaskaa waa alrujuuc can ilma'aasi waalaathaa in laga toobadkeenoo laga noqdo ilaahay lisu dhiibo oo addoonku khaladkiisa uu qirto ilaahayna uu u noqdo macaasida iyo dunuubtu galay uu ka noqdo macnahaasaa marka khaasa kii horeynu sheegayna waa wax caam weeye qaala alculamaau culummadu waxay yidhaahdeen altowbatu ilaah oo loo noqdo alrujuuc ila allahi subxaanahu wa tacaala waajibatun way towbadaasi waa laazim saaran ruux kasto muslima min kulli dembin dembi kasta laga toobad keeno dembiga ama dembi weyn ha noqdo ama dembi yar ha noqdo fa fain kaanat ilmacsiyatu macsiyada ilaahay la caasiyey hadday tahay bayna alcabdi wa bayn allah ilaah iyo addoonkiisa hadday u dhaxayso laa tatacallaqu aan ku xidhnayn bixaqi aadamiyin aadame xaqii aan ku xidhnayn falahaa towbadaasi waxay leedahay alaatu shuruudin saddex shardi bay leedahay sheekhu xugun buu kuu hormariyey oo ah ilaahay in loo toobad keeno oo dembi walba laga noqdo waa waajib haddaba dunuubtii laba qaybooda mid xuquuq bini'aadanood ku xadgudubtood meel kaga dhacday weeye midna waa xaqullaahi subxaanahu wa tacaala ood meel kaga dhacday hadday macsiyadu tahay macsiyo iyo dembi addoonkan dembaabay iyo rabbigii u dhaxaysa oon aadamo kale shuqul ku lahayn saddex shardi bay leedahay dembigu haduu ya dembi aad aadama ka gashayna afar shardi bay towbadu yeelan sheekhu saasuu u faahfaahiyey waxaa mudan marka in la tilmaamo oo la fahmo xaqullaahi wa xaqulcibaad sidaa lagu kala gartaa maa huwa alfarqu addaabitu alfaariqu bayna xaq illahi wa xaq alcibaad warar badan baa la sheegaa markaad doonayso inaad ogaato xaqullah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye waa shayga aan adugu khiyaar aadan ku lahayn oodan cafiyi karin xaggana aadan ridi karin shayga khiyaarkaada aan ku xidhnayn ee adugu aadan ridi karin ama aadan cafin karin ama aadan idmi karin in laga tago ama la qaato ama la daayo ayaa xaqullaahi subxaanahu wa tacaala la yidhaahdaa salaadoo kale matalan ka tegitaankeeda wax khiyaara kaaga furan ma cid baad ka qaadi kartaa miyaad ka tegi kartaa maya zakadii oo kale sidaasoo kale soomkii waajibaadkii shayga aadamuhu uusan cafiyi karin xaggana uusan ka tegi karin uusan eh, idmi karin uusan ridi karin ba waxaa la yidhahda xaqullahi subxaanahu wa tacaala shayga adigu aad cafiyi karto ama aad ka tegi karto ama aad ridi karta aday khiyaarkaada ku xidhanna xaqul aadami baa la yidhahda xuquuqulcibaad xuquuqulcibaad ninbaa gacan ku gooyey ma cafin kartaa mise ma cafin ninbaa gacan jaf ku siiyey ha loo qisaasaale waxaa tiro la yska daayo taa waxaan leenahay waa xaqulcibaad xaq adugu aad weeye ninbaa kugu xadgudbay adna waxaad coqla inaad ku xadgudubto waad iska cafiyi kartaa waa ku dila waa qisaasan lahayd waad iska cafiyi karta shayga adugu aad cafiyi karto yasqutu bicafwi اlaadamiyi fayuqaal annahu waa xaqulcibaad shaygaan ku dhici karin khiyaarkaada iyo cafwigaadana xaqullaahi baa macnahaasaa marka meesha ku jira fain kaanat almacsiyaةu bayna اlcabdi wa bayna اllahi tacaala laa tatacallaqu bixaqi aadamiyin xaqu aadami makee noqday waa xuquuqda aan ku dhici karin ku dhacaysa cafiga iyo rabitaanka aadamaha ku dhacaysa xaqullahina muxuu noqday waa shayga aadame cafigii iyo dooniddii aan shuqul ku lahayn falahaa towbadii waxaa u ahaa alaau shuruuطin axaduha shardiga koobaad midkood waxaa weeye shuruuddii saddexda ahayd an yuqlica addoonku inuu ka fuqo oo faraha uu kala baxo can ilmacsiyati macsiyada fi lxaal idan waa shardi fi lxaal macsiyada aad ku jirta beenta aad sheegaysay xantii xaaraantii aad quudanaysay xadgudubkii wixii dembigeed faraha kula jirta khamradii aad cabbaysay zinadii sariqadii dembigii faraha kula jirta waa inaad faraha kala baxdo isla markaaba an yuqlica addoonku waa inuu ka fuqo oo gacanta uu kala baxo can ilmacsiyati fi lxaal maxaa yeele liistixaali minhu shaygi waa ku jiraa waanan ka toobadkeeni ma iskeenaysaa khamrada allow waan fiitisahay waan fuudahayaa la soco waanan ka toobadkeen ma suuragalba ma suuragelayso yacni shaygi waa inaad faraha horta kala baxdo isla markaaba aad ka toobadkeento oad ka istaagto shardiga labaad an yandama aani ka labaad waxa w an yandama addoonku inuu ka qoomameeyo ka shallaytoodo calaa ficliha fi lmaadi samaynta aad samaynta hadda ka hor inaad ka qoomayso haddii dembiga aad ka toobadkeeni falaha aad kula jirtana waa inaad faraha kala baxdo hadduu horaan shay dhacay yahayna oo ilaahay markaa towbada uu kugu ajajiyey oo ku waafajiyeyna waa inaad ka qoomayso ka shallaytooto oo tidhaad maxaa kuu geeyey soo addoon rabbi maadan ahayn waxa maxaad ka doontay maxaad ka istafiiday maxaa kaaga soo kordhay lianna nabigu waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi annadamu tawbatun annadamu tawbatun shallaytadu iyo qoomada laga qoomameeyo dembigii iyo xumihii aad samaysay waa tawba shardiga saddexaad ee la rabo kan waa maxay waa fi lmustaqbal fi lxaali fi lmaadi fi lmustaqbal saddexdaa shardi bay u kala noqonayaan aliqlaacu can اdanbi xaalan annadamu calayhi fi اlmaadi anlaa tacuuda ilayhi fi اlmustaqbal saddexdaa shardi saasay isu daba yaallaan wاhaaliu shardiga saddexaad waxaa weeye an yaczima addoonku inuu go'aansado anlaa yacuuda inuusan ku laabanin ilayha macsiyadii abadan weligii ay fi اlmustaqbal dembigan aad faraha kala baxday ee ilaahay oga toobad keentay eed ka qoomaysay samayntiisiiyo ku dhaqaaqiisii waa inaad go'aansato xagga niyada dib dambe inaad dembiga aadan ku dhixin fain fuqida haddii la waayo axadu alaaati saddexda shardi midkood lam tasixa towbatuhu addoonkaa towbadiisi ma asixin shardi layska garanayo oo soo marteen baa jiro afar ku ah aadami markuu yahayna an ku noqonaya an ku noqonaya shardiga waa maxay waa alikhlaaskaad soo barteen dembiga markaad faraha kala baxayso ilaahay dartii waa inaad faraha ugala baxdo markaad ka qoomayn waa inaad ilaahay dartii oga qoomayso oodan u qoomayn waa lagugu dhibay maalan khamraad cabtay waa lagugu garaacay markaas maxaa kuu geeye ka xanfafki dartii maxaa kuu geeye ma ilaahay dartii waa inaad oga qoomayso go aad qaadatay dib dambe inaadan ku noqonayna waa inuu yahay ilaahay dartii shardu likhlaas lama sheego maxaan loo sheegaynin waa macruuf waa macruuf ayib almacruufu kalmadkuur baa la yidhahdaa almashhuuru kalmadkuur shayga caankee la yaqaano xataa haddaan la sheegin oo shibano yahay waa sheegan yahay waa sheegan yahay marka shardu likhlaas acmaashoo dhan baa loo shardiyaa toobaduna waajib diineed marka shard اlkhlaas hadda lama sheego laakiin waa shardun bitifaaq اlculamaa la'aantii waxba ma soconayo macsidaad faraha kala baxayso alla darte waa inay tahay qoomadaadu alla darte waa inay tahay laxawsi iyo dhib kaa rafaad niman baad dulmiday ood ku xadgudubtay markaasay si xun iskaga kaa celiyeen feedhay kaa xanshiriyeen waad xanuunsatay isbitaal lagu dhigay qufac baad ka bixi weyday feedhay baa shabaq ku noqday tolla ee maxaa ii geeyaa nidamka muu soconaya maya alla dartii baa raba inuu noqdo ayb camiguna sidoo kale camiguna waa sidoo kale taasi marka waa markay macsiyadu ahayd maa bayna allaahi wa bayna cabdihi dunuubta ilaahay keligii laga galo in aadam lagu dhibaataynin xaq aadamna aan shuqul ku lahayn kaas waxaa loo shardiyaa saddexdaa shardi iyo shardi hoosta kaga nimcaysanoo la yidhaahdo alkhlaas waa in isfanaila tahay wain kaanat ilmacsiyatu macsiyadu hadday tahay tatacallaqu mid ku lug leh biaadamiyin bixaqi aadamiyin aadami xaqii bay ku lug leedahay fa shartuhaa shardigeedu waxaa way ay ku asaxayso arbacatu afar shardi bay ku asaxaysaa haadihi alaa saddexdaad soo marteen ee maxay ahayd saddexdaad soo marteen an yuqlac can almacsiyati an yandama calaa ficliha an yaczima anlaa yacuuda ilayha abadan saddexday horta soo tirso hal qodob baa ku dhiman marka waa ku darsanaysa waa maxay xaqii aadamihi inaad iska celiso xoolaad ah, ruux ka xadday waa xaqu aadamiye waad ka dhacday waad booliyatay waa xaqu aadamiye dembigaas inaad faraha kala baxdaa boolida ah waa shardi inaad ka qoomayso maxaa kugu dhaqaajiyo bini aadam xoolihiina waa shardi inaad go'aansato mar dambe inaadan aadamo xoolihii dhicin iyo xaq bani aadamna waa shardi waxaa kaloo shardi ah wixii aad booliyatay inaad celiso hadduu joogana cayntiisi iyo qudhigiisi baad celin hadduu baaba'ayna qiimihiisii iyo intii asaga ku qiyaasmid baad celinaysa hadduu farcamoo tarmayna waad wada celin dhammaantii nirig iyo hooyo kala qaadi maysid haadihi alaaa saddexaad soo marteen shardiga afraad wa an yabra'a wa inuu cafis weyddiisto min xaqi saaxibihaa wa an yabra' wa inuu ka beri noqdo ka faraxasho ka fayoobaado min xaqi saaxibihaa kiilaha xaqiisii dembigii iyo xaqii aadamaha waa inaad ka bogsato seed oga bogsan hadda waa inaad dhiibto wey xaqu aadami see looga bogsadaa xaqi aadami ilahay ma cafiyo subxaanahu wa tacaala ruuxa shahiidka waa loo dhaafaa kulla shay ilaa addayn xaajiga waa loo dhaafayaa ilaa xaqa aadamiyin calaa khilaafi fi اlmas'ala an yabra'a waa inuu ka bogsado min xaqi saabixibiha ruuxii lahaa xaqiisii haddaba ma labay noqonaysaa xuquuqdii marka aadamuhu xaq maal ah hanti aadamood dhib u geysatay cirdigiisii ood wax u geysatay iyo wixii la halmaala waxna waxaa weeye waa wax cafis u baahan waxna cafis iyo celin bay u baahan tahay inaad celiso cafisna weyddiisato iyo mid cafis basa u baahan labadaasay kale yihiin xaqu aadami oo maala ama badan ah ama cirdi iyo sharaf aad wax geysatay ah sheekhu wuxuu hi fain kaanad maalan macsiyadii aad geysatay dhibka aad geysatay hadday hanti tahay aw naxwu maal wax lamid ah maal wax lamida ah, gacanaad goysay faraad goysay ayb raddahu ilayhi waa u war walaalow dhibkan aan kuu geystay maadna ogayna iga qabo raddahu ilayh waad u celinaysa ruuxii baad u celin kaanad xadda qadfin jaa'ifayn xadkeed hadday tahay nin baad ku tiri waa luuti waxaad ku tihi zaani baad tahay cirdigiisi baad durtay idan gabadh muslimada cirdigeeda wax ka sheegtay oo tihi waa zaaniyad wain kaana xadda qadfin hadduu yahay jaa'ifayn xadkeedu zinaad ruuxi ku sheegtay iyo wixii la halmaala aw amase naxwahu naxwu xaddi اlqadfi waa durto waxaad tihi waa aalim waa faajir waad cayday waxaad tihi waa mubtadic waxaad tihi waa kaafir adoo og inuusan kaafir ahayn oo ku caayaya baa durtay baa durtay makkanahu wuu u suuragelinhayaa minhu asaga naftiisa maxaa le nin oo dhibkaasaan kuu geystay waan ku qadfay haddii ama ishaabugo i karbaash oo siddeetanka igu dhufo ama icafi waa ikan si idheh waa khaldamay shaydaan baa igu xambaaray waa ika makkanahu minhu ay min nafsihi ay min akhdihi inaad waxaad u suuragelinaysaa ruux inuu xaqi kaa goosto niyaho haddaad ogor baan kugu xadgudbaye ama icafi ama waxaad doonto samee ka warrama qorigaakoo kuu baxana waabata nink waba kaama qabsan karo xafiiska miyuu soconaya waxaa la rabaa inaad tira waa i kan waxba kaama rabo waa ku hoos fadhiya ama idil ama igaraac ama igu dayso labadu adaa u khiyaar leh makkanahu minhu aw amase alaba wuxuu codsanayaa kii dembiilaha cafahu cafwal almuctada calayh ninkii lagu xadgudbay cafigiisi wuu dalbanaya wuxuu ama cafi ama iga gooso waa labadaa qaybood waad ogtii markii rabiica ibnu kacb alaslami iyo sidiina abubakar ay murmeen wuxuu nabigan kugu dacwaynayaa ha igu dacwaynin buuri waayahay cafi buuri ama iga gooso waan ku aflagaadeeye rabiicow ama intaan ku dhahay idheh ama igu cafi mana kugu cafinhaya buu idhi mana ka goosanhayo aakharaan kula sughayaa aakhara waxaan ku gaadhi ma jira waa baaba'ahaya nabigaan kugu dacwayn buu nabiga oo adaa iyo nabiga igu dacwayn hadde wanaag baan kuu keeno diidday bu waa khaldamay cafi baan kuhi diidday iga goosaan kuhi diidday maxaad rabtaa inaad aakhare ila sugto sooxaadgudub ma aha idan waxaad rabaa ruuxa inaad adoon awood sheeganaynin aad xaqii aad gulaafatay aad bixiso sheekh wuxu uhi wain kaanat kiibatan dhibkii aad ruuxa u geysatay hadduu xan yahay wax ka sheegid waad xamatay wuxuu saain baad ku sheegtay wuxuu yahay oo dhibsanhayo u asturaabaad bannaanka keentay waad facshirtay beryahan kaarkaaba layska gubahayaa waxaan jirin baaba lagu raadin balaaya facebook la yidhahdo iyo social mediaba nagu soo fakatay beentii baa hadda la bannaysanaya in yaroo maqdacaa la soo geyn ciwaanaan jirin baa lagu qori inaad qod ka siisood furtaa la rabaa qub markaad ka sisa maxaa ka soo boodi wixii qoraa waxaan ka ahay beenaha beryahan la banlaysa iska ilaaliya waa lagu gaalooba inaysan dhibba lahayn oy hawl caadi aad tahay oo xoogow lagu raadsado mutaabiciin dhowra iyo followers lagu raadsado ama boolis lagu raadsado ama xoogow baad raadinaysaan beentan yaan la dadka wax laga sheegaya xadgudubkooda yaan la iska ilaaliya khatar wey bidaar maxay dhaheen soomaali hee sibiq bay kugu gashaan isilaaliya allahna asture wain kaanat hiibatan xaqi iyo dembigii hadu xan yahay istaxallahu icafi buu minha ay min almacsi min alhiiba istaxallahu ay alaba alxilla minhu war icafi igu cafi igu sii daa warniyow dembigaasaan geystee saa iyo saasay noqotaye xoogow waa ku xamanayn cafi qasab ma ka baqayso xanta haddaad sheegto inuu ku daba dhigto uu qaaday cuqdad looma sheego waxaa la war hebeelow maalla wadaannahu halkan fadhiinaan ku xamaannayniyahow ilaahay dartiina uga caf hadduu dhaa maxaad ugu xamateen xaggee loo dhaqaaqi balka warrama wali waxaa jira aan kaa hadhayn waxaan ku cafinayaa uun haddaad ii sheegto wixii aad ugu xamateen wuxuuna wax weyn baahaabaa laga yaaba oo ninku uu ka xanaaqaadaad sheegto maxaa la samay waynu ka hadli doonnaa insha allah wayajibu waxaa waajiba an yatuuba addoonku inuu ka toobadkeeno min jamiici dunuubi dunuubtoo dhan fain taaba min bacdihaa dunuubtii aad gashay barhkeed hadduu ka toobadkeeno saxa towbatuhu towbadii way asaxaysaa cinda ahli اlxaqi dadka ahlu sunnaha ah agtooda cinda ahli اlxaqi min dalika dembi dembiga goonida oga toobad keentay waa towbadiisa waa laga aqbalaya wa baqiya waxaa ku hadhay calayhi cala alcabdi waqad tadaaharad waxay isku taageertay o isku raacday dalaa'il kitaabi kitaabka adiladiisu iyo wasunna sunnadii nebi maxamed adiladeedu wa ijmaaci اlumma iyo ummadda nebi maxamed ijmaaceedu calaa wujuubi towbati towbadu inay waajib tahay muqadimo yaro aad u fiicanoo kooban buu imaamku inoo sheegay raxmat ullahi tacaala calayh atawba qeexideeda waa idiin sheegay sababan kaanat khaasatan aw caamatan waa idiin sheegay ku noqon maayo shuruudeediina sheekha idiin sheego wuxuu ku yidhi haddii xaq bini aadam yahayna afar shade baa laga rabaa adoo macsiyadii faraha kala baxa ka qoomameeya labo go'aansada dib dambe inaadan ku noqonin afar xaqi asaga ay aadamaha iska celiya ama cafis weydiisa ruuxi shardi shanaadoo ku hoos nicmaysanna waa maxay hawshaasoo dhan waa inaad oola timaado allihii subxaan qaadirka ku abuuray xurmayntii iyo qadarintii iyo ka cabsigii haddii xaqu biniaadamusayna xaqullaahi yahayna waxaa laga rabaa saddexdii aad soo marteen iyo shardiga ahaa alkhlaas baxdigan dambe imaamku uu keenay ee ku saabsan qaabka dadka dembiga laysku cafiyo waa inuu kala qaadana maslada u muhiimsan uu sheega uu leeyahay sheekhu waxaa waajiba dunuubto dhan in laga toobadkeeno waa sax waa masalatu ijmac waa fardu caynin الtwbة min jamiic الذuنubi calى اlfawr waxaynu ka wadnaa dembiga saadaad ogu dhacdaba waxaa waajiboo fardocayn kuga inaad ka toobadkeento haddaad isla markaa ka toobadkeeni weydo oo dib aad u dhigto dembi labaad buu noqonaya towbadii oo dib loo dhigo waa dembi labaad zinaad ku dhacday been baad sheegtay ruux baad xamatay rufyaannimaad ku dhaqaaqday xoole islaam baad xadday xadgudub baad geysatay isla markiiba maadan ka toobadkeen ilbaqsigiiba berri bay kula gaadhay dembi labaad baa lagugu qorayaa maalinkaa dembigaa ka toobad keento tooba labaad baa lagaa rabaa xantii iyo xumaantii baad ka toobad keentay saddex beri ka samaysay tooba labaad baa lagaa rabaa oo ah maxay tahay dembigaa labaad muxuu yahay dibdhiggii aad toobadii dib dhigtay waa dembi labaad asna towbaa lagaa rabaa ilaahu zinadii maalowdii cafi waa ka toobad keenay waad asturta allow hay ceebayni diib dambana u noqon waa isdhiibtay allow waxaa kaloo ii dhaaftaa dembigii ahaa dibdhigi intaan kugu khaldamay haddana inaan la soo daahay booledii aan dhihi lahaa waa laba dembi soomaal way yaqaanaan ruux isku dhacdaan od xumayso ood shan beri kadib aad tiraad hebelow maalin dhaweyd waan is afdhaafnay bal raalli laha wuxuu ku le dhaaf ma intaad waxaad gudboto haddana igu daraysaa dhaakdhaako ku leeyahay dhaakdhaako dhib baad u geysatay qolyo soomaaliyeed isbitaalkii bay ninkii geeya u geysatay maadan ku booqanin maalin dambe wadaadkii la soo bixiyey waxaad tidhi bal inta shafo ka dhigta maxay ku leeyihiin furtada iska geli bay ku leeyihiin maxay u xanaaqeen daahidda maxay u arkaan waa xadgudub labaad waa quudhsi ilaahay baa dembigii ka gashay haggana soo noqoshadii iyo catowgii iyo allah tuugiddii waa la daaday nin kibirsan baaba tahayba walidaalika salafku waxay yidhaahdeen raxmat ullahi tacaala calayhim mar walboo dembigu agtaada uu yaraadood quursato alla agtii waa ka weynaadaa mar walboo dembigu uu yar yahay laakiin adigu uu kula weynaadoo ku dhibo ilahay agtiisa wuu ka yaraadaa ila naxariistu u fiirso dembi yar baad samaysay laakiin iimaankeedaa nooloo wuxuu kula noqday buurqaaf ilah agtiisa waa inuu ka cafiyo culayska uu kugu keenay eed la walwashay eed la rafatay eed la seexan wey ee ka qaatay baa kugu cafinaya allah agtiisa waa yaraanaya dembigii oo weynba ama yarba yaa adigoo kula yaraado quursatay alla agti muxuu ka noqonaya aad buu u weynaynaya wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi caiim marka ilaahay yaan la quudhsanin oon la bahdilin oo bini aadamka agtiinna joogeed qiimaysan qadarisaan idinkala liidan iska ilaaliya hawsha ayada idan dembigu in laga toobad keeno cala alfawri waa fardu caynin hadi اlmasala waa in la fahmo dib haddii loo dhigana wuxuu isu bedelayaa dembi labaad buu noqonaya dembi labaad buu noqonaya qodobka labaad saddexaad ee raaca dunuubta yaryar ee sakaa'irta loo yaqaano iyo kabaa'irtuba in laga toobadkeeno calaalfur waa fardu cayn wey fardu cayn dembiga sakhiirada ma dhihi kartid iska daa waxaa lagu tirtiri doonaa weysada iyo soonkayga iyo salaatuleylkeeda iyo bere aroortii baa intaasoo jallaadkicin doona qur-aan doona lagaa dhagaysan maayo dembiga ama ha ama ha isla saacadda waa inaad ka toobadkeento odo dib u dhigan haddaad dib u dhigto oo salaad aad tukan doonto la sugto muxuu isu bedelayaa kale altawbatu min alsakhaa'iri wاlkabaa'iri waa waajibun cala alfawri caynan taakhiirkuna waa macsiyo labaad walidaalika qolyaha caarifiinta waxay yidhaahdaan tajib الtawbaة min الtawba towbaddii in laga toobadkeena laftirkeeda ah waxay u jeedaan towbaddii aad la daahday lafteeda waxay isu beddeshay dembi ayadna waa in lagasi toobadkeeno macnahaasay ka wadaan masaa'ilkaa saddexdaa markaynu ka tagno wuxuu masale sheekhu tilmaamay ma bannaan tahay adoo dunuub badan ku jira qaybna inaad ka toobadkeentood ka noqoto qaybna ay baaqi kugu noqoto oodan ka toobadkeenin ma dhici kartaa mise markaad dembi ka toobadkeenayso waxaa shardi ah dunuubtoo dhanba inaad ka toobadkeento matalan ribaad isticmaashaa khamraad cabtaa dadkaad xamataa dhiiggaad daadisaa xaqii dumarkaad ku tumataa kii carruurtaad ku tumataa intaasoo dembi baad faraha kula jirtaa habeen baa qalbigaada ilaahay khayr ku soo tuuro waxaa tii ilaahayow wixii ribe een labaatan sano dhuuqahay ama jiidahay iga toobad iga cafi dib dambana u noqon maayo shuruuddi baad la timid ribaad ka toobad keentay khamrana way kuu taalla gereerya khamraa kuu yaalla ka warrama jamaaca min ahli cilmi waxay leeyihiin wa qaala ahluxaqi buu sheekhu asagu yidhi wuxuuna kuu tilmaamayaa cidda khilaafsan inay ahlulbidac yihiin sax ma aha sheekhuislam ibnu eh, eh, taymiya ibnu qayim baa masalada aad uga hadlay laakiin jumhuur ahlilxaq ahlu sunnaa sidaa qaba waa runtii sida loo badan yahayna wuu siduu sheegay wey laakiin dad kale dembi walba marka laga toobadkeeni ka kaalna waa in laga toobadkeena waa isku xidhan yihiin oo ma tafaariiq ma geli karo toobadu waa camal waaxida lama sarrifi karo holseel waa in ay ku wada baxdo oo tafaariiq ma waa jumlo waxaa qaba jamaaca min asalaf baa qaba haddaadan beentii ka toobadkeenin xantii toobadee lagaa dhagaysan maayo haddaadan khamradii ka toobadkeenin ribadii toobadee lagaa dhagaysan maayo culumaa qabta ahlulbidac baase u badan khawaarij muctasilo jamaaca min almutakalimiin iyo ra'yu bacd alxanaabila waana riwaaya can axmed bin xambal raxmat ullahi tacala calayh waana ikhtiyaar bacd ala'imma ayaa sidaa ku tagay laakiin siduu nawowi sheegay baa sax ah shardi isuma aha waxayna u laabanaysaa asal la yidhaahdo towbadu ma kala badhantaa hal itawbatu tatabacad hafanhaaf ma noqon kartaa towbadu kalislaami wاliimaan iimaanku soo ma kala badhmo aliimaanu yaziidu wayanqus alislaamu yaziidu wayanqus marka loo jeedo furuuciisii iyo sharaacdii laga hadlayo toobaduna sidoo kale marna intaad iimaankooda xoogaystaa oo dhanba dusha ka mirood ka toobadkeen marna in inbaa ilaahay kugu hadyeeyanayaa macnahaasay u laabanaysa ma dhici kartaa an takuuna taa'iban min wajhin hayra taa'ibin min wajhin inaad dhanna ka toobadkeen dhanna aadan ka toobadkeenin sida sababku waa nacam iskuma xidhno iskuma xidhno ninbaa salaad farad oo waajib oo lagu leehay ku tukaday guri uu taabsaday ka warram guruu taabsado uu booliyadu dhacaybuu cishe iyo maqrib iyo duhur iyo casr iyo fajr ku tukaday ninkaas dhan markayna waxaan leenahay wuxuu gutay waajibkii ilaahay sare ahaa salaada wuxuuna ku dhex jiraa dembiga ahaa booli iyo taabsi dhan waa ka fiican yahay waa muic lilaahi rabb اlcaalamiin dhanna waa caasi ma yahmise maaha haddii khamradii aan weli ka toobadkeen laakiin aan ribadii ka toobadkeena la ii qarshay ama anoo cad baan indhaha geliyey dhanna waxaan ka ahay taa'ib dhanna waxaan ka ahay caasi sabaabku marka toobadu way qaybsantaa masala ii raacda sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim waxay leeyihiin garan laakiin hoos u dagwadaado hee markaan leyna toobadu way qaybsantaa oo dembi adoo ku jira ayaa mid kale ka toobadkeeni karta aynu leenahay waxaa shardi ah labadaa dembi inaysan isku jinsi ahayn laba dembi oo kala duwan oo kala nooca waa inay yihiin sida khamre iyo riboo kale maalan xoolo aadame iyo iyo maxay tahay waajib alla ood ka tagtay soonaad ka tagtoo kale waa inay dunuubtu kala duwan yihiin laakiin hadday isku nooc yihiin ma kala hadhi karaan maalan ma kala hai kara maxaynu ka wadnaa hmm. mid haddaad ka toobadkeent kii kalena aad ka toobadkeenin laga dhagaysan maayo maalan waxaad jaadkaad cuntaa xashiishadana waad isticmaashaa khamradana waad fuuddaa si fiican aan isu fahanno xashiishad intaan ka toobad keeno khamri iyo jaad ma iska sii wadan karaa lagaama aqbalay sida raajixa maxaa ila waa isku dembi waa isku jinsi waa isku nooc waa isku nooc waa adoo zinadii xaalina ka tegay saynabna aaday waa adoo faadame ka tagoo ceebla sii aaday wey maxaad ii beddelata haweenkun baad beddeshay ka toobad keenta xaata ilaahu dib dambe xaali u noqon maayo laakiin saynab ma ka warrama inaad ifahantaan baan wax rag looguma maamaa laakiin dabiin maxaa la yidhi farweynba wax loogu qoraa ilahay idinka ilaaliya baashaas iyo aafadeeda iyo kulligeenba idan dunuubta markaynu ka kala toobadkeenayno oyn leena way qaybsantaa waa inay labada dembi aysan isku jinsi isku nooc mukhaadaraad baa isticmaashaa khamraan ka toobadkeenaya ma soconayso jaadkuna wuxuu ka yahay ciidankaasuu ku baab yahay ciidankaasuu ku baab yahay ra'yigaa tafsiilkaasaa sawaab ah lanna asagunbaad kala bedelatay mooyeene noocyadunbaad kala dooratay mooyee ma soconaysa hawsha ayadaa ayib idan baktibaan baktiga haddaad kala bed waxaa tii ilah waxaan ka toobad keenay hilibka geele bakti inaan cuno laakiin lo bakti cuni maayo ka warrama ma dhehaysaa dembiga geela waa laga toobad aqbalay laakiin kii looda waa kugu dhamman yahay waa inay duruubtu kala duwan yihiin oysan isku xidhnayn isku nooc ahayn markaasaa shardi ah masaa'ilka uu sheekhu tilmaama waa sida waxaa ii soo hor la waan baraarujin doonaa wixii xoola iyo maal ah ku saabsan iskoodii waa inaad celiso haddii kale tobada ma asixin xoolihii hadday iskoodu joogaanoo qudhigood iyo bacdooda lahayaan ayagaa dhiibi hadday baaba'eenood isticmaashayna beddelkoodii iyo qiimahoodii baad bixin ruuxii lahaa haddii la garan waayana waad iska bannaankaad u soo saari oo waxaad ku wareejinaysaa danaha guud ee muslimiinta waa isdhaafin adug wadaadaha masaajidda joogay iyo qolyaha masaakiinta wax u ururiyo kuwaa iskaga wareeji addoonkii iskalahayd ka dhacdayna adad garan weyday waxaa weeyaan ilaahay dambidhaaf u weydii laakiin aduu isdhaafi wixii cirdi iyo xan iyo hawlaha ku saabsan iyo qiibe iyo ku saabsanna waxaa weeye asal waa inaad sheegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ninkii walaalkii dulmi ka galay adduunka inta la joogo alcafisa ka dalbo maxaa yeele aakhare haddii la tago dirham iyo dinaar la kala qaadan mahaye inamaa hiya alxasanaat wasayi'aat xasane iyo sayad baa kala qaadanaya war intaad adduunka joogtaan nin walba walaalkaa waxaad ka gashay bannaanka iska dhig xantii iyo noocaas ahayd hadii aad ruuxa ku kalsoon tahay oo nimaad saaxiibatihiin ama xoogow gacal idinka dhexeeyo tahay ku khaldantay war hebelow maalle waa simbirxo waa ku xantay waa loo cafi saasaan cafis baa tahay oo ku kalsoon tahay ka baqi inuu cuqdad kuu qaado ama bangaaniba ku dhigo ila qolyo dabci xun baa ama uu ka daraba ood wanaag baad doonaysa uba ka sii darxbaa u sheegin cinda ahlicilm u sheegi mayse hoos baad u toobadkeeni asagana dembidhaafaad rabbi u weydiin meelihii aad ku xamatay aad wax kaga sheegtayna wanaaggiisaad ka sheegi waa shardi nin baad meel macshara ku xamato ood wax kaga sheegtay markaasaa la qoslay balaayadaad ka sheegtay beenta ay meeshii oo kale waa inaad ku ammaanto zinaad ku sheegtay been ah waxaa ti ninka waa nin dhowrsoon waa nin qiimo badan maalin la weydna xanaaq baan warkaa u lahaa iyo xadhig iskaga joogsi iyo inuu reehebel yahay yaan lagu khaldamin intii meelaad ku ceebaysad ku baabiisay baad wanaaggiisa ku sheegi hoosna ilah baad oga toobadkeeni wanaaggiisana waad wadi dembi dhaafna rabbi baad asaga u weydiin waadaad ka baqaysa dhib ka badan inuu ka dhasho haddaadan ka baqayna waad u sheegaysaa saasaa asala masaailkaasuu sheekhu inoo sheegay masaladaanba sheekhu fadhiisay raxmat ullahi tacaala calayhi u fadhiisiiyey wuxuu rabaa inuu adiladeedii uu tilmaamo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watuubuu ila allaahi ilaahay u muslimiinay jamiican idaylkiin alla u noqda laidinkala qaadi maayo ayuha almu'minu kuwa alla rumeeyow lacallakum waxaad mudantihiin oo laga wacaalqabaa tuflixuun inaad liibaantaan waxaa la amray tuubu ila allah ilaahay u noqdaa la yidhi atawbatu ilallahi maxaynu soo nidhi wa alrujuucu yukrahu ظaahiran wa baatinan ila maa yuxibuhu allah wa baatinan jimaacna idaylkii baa la yidhi dhammaan toobo axad bini aadanan u baahayno makhluuqan u baahayno ma jiro ayuha almuminuun iimaan baa idinloo qirahaya wabitaali waxaa leeya toobadkeenu noqda lacalakum tuflixuuna inaad liibaantaan baa laga yaaba idan ninka aan toobadkeenin haddii liibaani mahayaa meesha ku jirta kii toobadkeenana wuu liibaanayaa wa qaala tacaala istakfiruu rabbakum rabbigin dembidhaaf weydiista uma intaa kadib tuubuu ilayhi u toobadkeen ilahay u laabta altowbatu walistikfaar haddii isku meel hadii midkood la sheegana kii kala hoosta kaga necmaysan culma allah waan isbaana ila tahay waxaa tida waa faqiir iyo miskiin karabbi wاlilaah masaa'il noocaasaa jira alistighfaaru wالtawbatu ida dukira macan iftaraqa wain iftaraqa ittafaqa waxaynu ka wadnaa istikfaar marka gooni loo sheego waxaa weeye inaad ilaahay weydiisato inuu kaa ilaaliyo dunuubtii horeed dhacday sharkoodii waa mimaa mada markaa istikfaartu towbaduna waa ilaahay inuu kaa ilaaliyo marka ayada ah dunuubta aad gashay dhibkooda soo socda ama dunuubta aad geli doonto ilahay uu kaa ilaaliyo atowbatu huna lilmustaqbal bay noqon walistikfaaru lilmaadi waa haddii isku meel lagu sheego haddii midkood la sheegona way isku fanjiraan kalislaami wاliimaani wakarabbi wاlilaahi wakalfaqiiri wاlmiskiin hawsha inaad garateen bay ila tahay saasaa loo kala qaday istakfiruu rabbakum dunuubtii hore aad la timaadeen ilaahay dembi dhaaf weydiista watuubuu ilaahi u noqdo oo xumaanta iyo gabidhaca dambe iman doona ilaahay oga toobadkeenoo u laabta wa qaala tacala wuxuu kaloo ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulba rumeeyo tuubuu ila allah ilaahay u noqda tawbata noqosho nasuuxan daacad ah nasuuxan saafi'a ah, min wa huwa alkhaluusu min kulli shaa'ibatin wa qishin yacnii toobad dhab ah oo dembigii faraha lagala baxay laga qoomamooday la go'aansaday inaan lagu noqon doonin ilaahay dartii loola yimid xaqii aadamana la iska celiye wey laakiin toobad reer magaalnima tooba diblomaasiya toobaha laguga hebel waabaad ka samirtay haddaba iskaga hadho waxba ka qaadi maysid lama rabo towbatan nasuuxan toobad daacad ah qur-aanku waad garanaysa waman lam yatub fa ulaa'ika hum الظaalimuun idan waa xasri baa la geliyey ima an takuuna taa'iban wa ima an takuuna aaliman inaad taa'ib noqoto ilahay u noqoto iyo inaad aalim tahay wax udhexeeya ma jira ima aalim wa ima taa'ibun waman lam yatub fa ulaa'ika hum الظaalimuun nin walba markaan ilaahay u toobadkeenin oona u noqonin waa aalim waa xadgudbay naftiisii buu dulmiyey alluu dulmiya isagoo waxba ka qaadaynin isagaana isdulmiya laga wadaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله الله أن كدارتي إني أنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام لأستغفر الله إلهي بأن دبداف ويديستا وأتوب إليه وأنا أنقضى في اليوم مال قده أكثر وحكبضا من سبعين مرة toddobaatan jeer wax ka badan baa fii yowmin waaxidin aan ilaahay toobadna weydiistaa dembidhaafna weydiistaa haddii nabigii loo dhaafay maa taqadama min dembi wamaa ta'ahar halkaa uu taagan yahay innagu maxaad moodaan istikfaarta ha la ilaahay loo laabto adduunkan waa laga socdaa waa laysdafayaa korona dadkii saa u guraya cudurro kalaa soo fakaday xilli la gaadhay war loomahay naftan waa ammaano saacada maxduudaad noolaanaysaa ilahay ha lasu dhiibo waxaana ha laga toobadkeeno nabigana ha lagu daydo idan culmmadu waxay leeyihiin akara min abciina maratan waa halqabsi nabigu waa ka badan jiray mar walbood istikfaarta iyo toobadkeenka aad badisana abwaab badanoo khayra rabbi kuu fura maxaa yeelay dembigu wuxuu maanacaa oo hor istaagaa irsaaqadda raxmadda ilaahay caafimaadka cilmiga wax walbo wanaaga oo aadama ku fiican dembiga hor istaaga istikfaarta iyo towbaduna dembigay cunaan shaygii shayga hor istaaga haddii meesha laga saaro maxaa soo fakanaya khayrkii la xijaaba o dhan baa kugu soo fakanaya istikfaartii towbadda ha la badiyo yaan la yaraysan وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تضوا توبوا إلى الله إلهي النقضة ومحad ka noqonaysa xumaha ka noqdo oo wanaaga u soo noqdo ku hagaaga فإنii aniga نبi محamda atuubu fi اlyowmi miata mara allan u toobadkeenaa boqol jeer wax ka badan marna sabciin marna boqol ama waxaa waa miiaale tiradu ma aha maqsuudna wadaadda odhanaya yacni toobad badan iyo istiqbaar badan baan la imaadaa baa laga wadaa وcan abi xamزة أنس بn malik الأnsaarي khadimi rasuuli الlah rasuulkaa ninkii u adeegi jiray ahaa radي الlahu tacalى canhu qaal qala rasuul الlah sl ly slam llaahu ilaahay weyne subxaanaه wa tacaala afraxu waa ka farxid badan yahay bitowbati cabdii addoonkiisa soo noqoshiisa u soo noqday asaga min axadikum midkiin buu ka farax badan yahay axadkaasoo saqata helay calaa baciiri neefkiisa geela wuu jeclaa waqad adalahu asagoo dhumiye neefka geela ah fii ardin dhul falaatin cidla ah oon wax bini'aadanah iyo noolaa uusan ku noolay miaalow yee lagu fahansiinayo faraxa faraxa lagu shabahay min xayu اljumla ee ma aha in dhan walba laga simayo inagu geeluna waa iska miaal nool remiyi baa nabigu markaa joogay oo wax u miaalinayaa dadka xilligaa joogay geel bay xoolaha ugu jeclahay inaguna maxaan ugu jeclahay ya khasnadii doolur ka buuxay baa lagaa xaday markaad boolis dirtay ood wax walba samaysay geed yaad iska seexata samray samar baa lagu yidhi saad usoo kacdo xaartaydu madaxaada taallaba ninkaa miyuu waalan lahaa mise wuu miyir qabi lahaa anugu in waalan lahaan u malay idan shay aad aad u jeceshahay ood ka samirtay ood iska fadhiisato ilaahay ku soo agdhigay saad u farxayso si ka daran buu ilaahay addoonkiisa toobad keenaya soo noqday oogu farxaa ninka marka aan toobad keenaynin had iyo goor ilaahay farxiddiisuu diidan yahay waa nin ilaahay ka cararaya oo in la soo dhowya baan rabin wey llaahu subxaanaه wa tacaala afraxu ilaahay baa ka farxid badan bitwbati cabdihi bisababi towbati cabdihi addoonkiisaoo u soo noqo darteed min axadikum midkiin saqطa ka duldhacay calىa baciiri neefkiisi geelaha waqad adalahu fi ardin falaatin isagoo ku kaga fakaday dhul cidlaa oo heejadoon axadba joogin maxaa yeele markuu dhul dad joogo uu neefku kaaga fako amantadu ay ku fakato weli waxaad ka wacaalqabta ka qabtaa inuun ruux intuu soo helo uu baadida kuu sheego laakiin meel aan bini aadamba joogin oo noola ka dhowayn haddii lagu waayo waxaad dhihi war jin madowbaa fariisuul ku qaaday durbu waa amri idan saasuu nabigu inoogu miaal alayh isalaatu wasalaam wa fii riwaayati limuslim xadii riwaayo uu muslim wariyey waxaa ku jira lallahu ilaahi subxaanahu wa tacaala ashaddu waa daranyaha faraxan xagga faraxa iyo ilaahay uu ku farxayo bitowbati cabdi addoonkiisa towbadiisa uu u soo noqdo xiina yatuubu ilayh markuu ilaahay u soo laabanaya adoonku min axadikum midkiin buu ka farax badan yahay kaana calaa raaxilatihi hashiisa saaraa gaadiidkiisa saaraa biardin falaatin dhul cidla ah fanfalatad ay baxsatay minhu xaggiisa ay ka baxsatay wa calayha cala raaxilati iyadoo hasha uu saaran yahay طacaamuhu raashinkiisii iyo sahaydiisii iyo wa sharaabu cabitaankiisii iyo fa aysa quustay noogay oo ka samray minha min alraaxila fa ataa shajaratan geed tegey markaad dee sahaydaadii iyo biyahaadii meel ciddaa oo hoyjada oo cirlacaasilaa oon biyo lahayn oon baad lahayn oon aadama aan martagashi joogin maxaad ku diyaarinaysaa adoo on geed hoostii jiifa nafta kaa baxda way is astur way ishagaajinaysa fa ataa geed buu tegey fadajaca seexday ama jiibsaday fii dilla hooskeedii iyo hadhkeedii waqad aysa asagoo ka quustay min raaxilatihi hashiisi ka quustay fabaynamaa huwa kaalia asagoo sidaa isu qaanshay inuu sidaa ku nafbaxo idaa huwa biha asagoo yadii murba ku soo yidhi qaa'imatan taagan cindahu agtiisa waa baasho geedkii aad hoos seexatay hogaanka intay ku murata iskaba daaqaysa oo maindhaha lagu hayay may allah kuu soo celiyey oo fa akhada qabtay bikhitaami hogaankeedii keenadii dhab siiyey uma qaala yidhi min shiddati اlfaraxi farxad allahuma anta cabdi ilaahayow addoonkaygii baa tahay wa ana rabbuka anun rabbigaa baan ah akhطa'a wuxuu la gafay ninka asaga carabkiisii baa gafaye min shiddat اlfaraxi farxidda xadgudubkeeda iyo daraanteeda xaddaafkeeda idan halkaasuu gaadho wey muxuu rabay inuu yidhi allahuma anta rabbii waana cabduka saasuu qalbiga ka rabay laakiin carabkaa dafay carabkaa ka dafay idan nabigu si walba waxay noo tusay si walba addoonkaas isqaansheeye ee samray siduu hasha ugu farxahayo ayaa ilaahay subxana wataala ugu farxaya addoonkiis intuu khaldamay soo noqday ayuu ugu farxahaya idan intaan dambana loo qaban maya addoonkan maxaan loogu qabanaynin shardigu waxaa weeye ashardu fi lmu'aakhada addoommuhu in loo qabto waxay sameeyeen waxaa uu shardi ah inay weedha u qastaan waxaa shardi addoonku inuu u qasto markaan lena uu ku gaaloobaya aan dhahayn waa inuu dhaho ilaahow baa tahay anuguna rabbigaabaa miyuu qastay muse qastin maxaa yna tusin insu qastin faraxa xadhaafkee meesha yaalla qaraa'inta meesha taallaa ku tusaysa inuu rabay gacmuhu taagay allow addoonkaygii baa ta wuxuu rabay allow rabbigaygii baa ta anuguna addoonkaadii baa tahay aadan ogayn faraxa inuu meesha jiro xogtan aadan ka warqabin addoonka yidhaahdaa allow addoonkaygi baataa anuguna waxaan ahay rabbigaadi maxaad ka leedihiin hoostaad ka xariiqaysaa hadduusan nabigu inoo sheegi lahayn maxaan dhihi lahayn akhda'a min shiddat اlfarxi suubanuhu hadduusan ina dhihi lahayn addoon baa intuu farxay wuxuu yidhi ilaahayow addoonkaygii baa tahay anuguna boqorkaadi baan hadduu dhao maxaad dhihi lahaydeen wuu gaaloobaad dhihi lahaydeen laakiin xaaladda nabigaa inoo sheegay akhda'a min shiddat اlfarxi an abi musa aari cabdlahi bn qays alashcari can nebi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha subxaanahu wa tacaala yabsutu yadahu gacantiisuu fidanayaa bileyli habeenkuu ilahay naxariistiisa gacantiisuu fidanaya liyatuuba su u toobadkeeno musiu nahaari maalinka kii xumaan sameeyey ilaahay gacantiisa xaqiiqada ahi ee fidsanayd bilkhayri wاraxma ku fidsanayd ayuu rabbi fidanayaa liyatuuba muxuu u fidin inuu soo noqdo musiiu nahaari habeenkii maalinkii umaha sameeyey xuma sameeyihii maalinka suu u toobadkeeno wayabsudu yadahu binnahaar gacantiisa khayrka badnuu rabbi fidinayaa maalinkii liyatuuba suu u sunno musiiu leyli xumaanfalihii habeenka ninka xumaanta habeenka sameeyey xataa taluca ashamsu min maqribiha ilaa ay qoraxdu ka soo baxda galbeedkeedii hawshu ku soconaysa xataa taluca ashamsu ilaa ay qoraxdu ka soo min maqribiha galbeedkeed qor xaggee ka soo baxdaa bari bay ka soo baxdaa laakiin qiyaamuhu markuu soo dhowaado adduunka la duduubi doono qorax bay ka soo bixi doontaa galbeed meesha u dhacday bur soo dhih inay xagga u dhacda galbeed barina ka soo boodaan isku ogeyn oo inta hawshu saa ku soconayso markuu warku soo dhammaado bartay usoo dhacay ka soo noqonaysa ilaa adduunka la xidhayo saasay hawshaa u socon kii xumaha sameeyey maalinkii ilahay habeenkiibbaabu tawba u furaya kii habeenkiisa maalinkii baa loo furayaa saa darteed addoonku la rabaa waagu markuu baryo ood maantuna gebgab ku haysood meelaha faradiglaysood adduun dhex markaad gurigaada caawa tagto ood cishaha tukato ood sariirta tagto inaad xisaabtanto xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war maanta xaggeed ka baxday meel heblaad martay hebel baa mar indhaha isku yartaagteen meeshaa waxbaad ka yar cantuugtay tolob muxuu ahaa halkaas islaam baad salaantay maxaa kugu watay wad wixii dunuubee kaa dhacay maantao dhan ilaahay ii cafidhe xisaab naftaada wixii khayraad samaysana ku farax maanta qabatay maantao dhan markaad ka shaqaynaysa maxaad samaysaan ko iyo tobanka marka laga waa xisaab xidhaan maa xisaab xidhaan naftiinna xisaab xidh rasiidkii baa laga fiirin shaqaalihii buggii baa la fiirin daydaan maxaa maqan kaash maxaa soo xarooday waxbaa la qoraya xisaab xidhan baad ka seexan idinku ma idhaan mise weligay way furan tahay un waa mushkiladna haysata wey xisaabta naftada waa inaad xidho berri xisaab cusub ay bilaabato is-ilaaliso saa haddaad yeesho waxaa yaraanaya gebidhacaada waxaa yaraanaya dunuubtaada waaga dambe inaad toobad keentood muraajacaysa naftaada allana aad ku cabato dhaqan iyo caaday kuu noqon shaydaanna wuu baaba'ahaya laakiin weligaa baashu hadday furan tahay maalinka giirka lagu gooyo oo kareeko ama langaato lagu dhigun baraarugu indhaha kor u qaadi soomaaliya waxay dhaheen dibi cirka wuxuu arkaa maalinka la gowraco dibigu meeshana wax ka saaran yaha kor ma fiiriyo soo ma maalinka halkaa lagu dhuftan indhaa u caddeeyo unba cirka arkaabay dheh aduguna maalinkii lagu jiidae manac lagugu duduubo oo indhahaadu la diro y tagaanu baad ogaan doontaa waxaad samaynaysa ha is ilaaliyo laga diyaar garooba adduunyada وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب روحي إلهي النقضة قبل أن تطلع الشمس qoraxdu intaysan ka soo bixin ka hor min maqhribiha meeshay u dhacday taaba allahu calayh ilahi baa ka toobad aqbala inta adduunku aad taagan tahay ilahi baa kaa toobad aqbalaya laakiin waa inta adugu nooshahay man maata qaamat qiyaamatuhu qorax inay galbeed ka soo baxdo goor maxaa ku gaadhiba adugu qiyaamadaada waa intaad ka dhimanayso maalinkaad dhimato lagu keeta hawsha waa la duduubay marka intaad nooshahay uun diyaargarowey وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى عز وجل يقبل ربي وأقبل توبة العبد أدونك توبديس ربي أقبل يا أو يليه maa lam yuqarqir hadduusan dhuun yeedhinin haddaysan naftu halkaa imanin oo qararac qararac qararac aan lagugu jeexin oon lagugu celcelin oon lagugu dhibin halkaasay neefta guraysa waad garanaysaa hadde markaasi waa iimaanul yas adduun waad ka quusatay akharaad u jahaysatay lafi qaarkii dambe o dhan ka soo ururtay intan madaxay ku dambaysaa marka u dambaysan halkaasay ka boodaa meesha nasinta aadijira nasuuslayda carruurta dhaqaaqda halkaasay ka baxdaa marka horena halkaasa lagaaga soo shubay baa la yidhaahdaa wadaadda wadnahay ka booddaa asagaana lagaaga shubaa na waxay dha halkaanay ka baxdaa meeshay doon ha noqotee qaarka horey ku dambaysaa qaarka hore yay ku dambaysaa indhahana raaca marka u dambeeya iyadoo la sii wado ruux walbo aadaamankuu naf baxaayo indhiis way taagmayaan ilaahay subxaana wa tacala na asturo towbaddana na waafajiyo gafkeenna iyo geeridiina alla ma kulmiyo subxaana wa tacala ina allaha subxaana wa tacala yaqbalu towbat alcabdi addoonka towbadiisu rabbi yeelaa u aqbalaa maa lam yuqarqir hadduusan dhuun yeedhinoo naftu aysan tagin halkaa qabannin tirmid qaal xadiiun xasan waa siduu sheegay towbada aqbalkeedu cinda jumhuur ahlicilmi waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibkuma aha inuu naga aqbalo towbada laakiin waa inoo ballanqaaday in allaha yaqbalu towbata jamiican wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadihi maadaama ilaahu isku farad yeelo asagu isaaray naxariistiiya raxmadda inuu towbada aqbalana asagaa isa saaray laakiin waajibkumaaha dembi baad gashay ruuxa dembiga ka gashay inuu kacafina waa leeyahay inuu ku cafina waa laakiin min fadl illahi waraxmatihi addoonkii soo noqda ilahi waa ka toobad aqbala qabuulu wujuubi towbati cala allahi mucsilaa qabta ahlu sunnuhu ma wa mima kataba calaa nafsihi walam yaktub ah, calayhi axadun wax ilahay ku farideeda ma jire isagaa isku farideeda raxmatan bicibaadihi wa can dir bni xubayshin qaala ataytu safwaan ibnu casaan almuraadi saxaabigaasaan u tagay buu maxaan ka doonay as'alu anoo weydiinaya can ilmasxi cala alkhufayn khufaynka in la masaxan karo sokoska bahal u eg weeyoo laakiidiin iyo laga samayn jiray ayib oo kabaha lagu xidhan jiray as'alu anoo weydiinaya can ilmasxi can xukmi ilmasxi cala alkhufayn khufaynka xukumkooda iyo masixidooda faqaala wuxuu yidhi marka safwaan ja'a bika yaa ziru zirow maxaa ku keenood iga soo duuntay saaka faqultu waxaan idhi ibtiqaa'a alcilmi cilmidoon inaan wax barto diin kaa bartaan rabaa masale diineed baa igu taagan fa qaala wuxuu idhi ya safwaan ina almalaaikata malaa'igta ilaahay tadacu way dhigtaa ajnixataa garbaabaheeda iyo baalasheeda ayay u gogashaa liaalib alcilmi ruuxa cilmiga doonkaa loo jeedaa maxay saa u yeeli ridan jacayl ay jeceshahay ama ay raalli ku tahay bima yatlub wuxuu doonayo adoonka muslimka cilmidoonka diinta baranaya sida nimankiina casharaha soo aadaya inay aayad korursadaan xadiid korursadaan waana soo qaataan masjid khayr ka soo faa'iidaan malaa'igtaa kuu goglaysa garbaabbaheeda malaa'igtuna waa addoommihii ilaahay barakeeye maxaysaa u yeeli hawsha aad wado bay aad iyo dhacsan yihin raalli ka tahay waxay malaa'igtu raalli ka tahayna subxaan qaadir baa raalli ka ah, waa macsuumiin faqultu waxaan idhi intaasi marka waa wanaagaad ii kordhisay inahu xaka fii sadri laabtayda waxaa xoqay oo dhibay almasxu cala alkhufayn khufaynka in la masaxoo la mariyo oon la siibin intaan weyse qaato oon qaar kore ka weyse qaato lugaha markaan dhaqi lahaa inaan korka un biyo ka mariyo oo lugti aanan dhaqinba bacda alghaa'iti marka la saxrooda kadib walbo way la soo kaajo matalan khufayn baad gashatay adoo weyse qaba weysadii baa kaa neef baa kaa timid ama hilib geel baad cuntay ama haweeney baa taabatay sida wadaadaha qaarkood qabaan ilaa aakhiri nawaaqid ulwuduu waa taqaanaa waad weysteen soo maaha dambe lugihii maxaad samayn qaybta koran baa saa loo marin hataa ciribta dambe ma soo erorin intaa kore baad saa ugu jiidi ama saadhe ama saadhe aday kuu taallaa hal marun baad saa waad weyse qabtaaba ilahi wuxuu inooga naxariistay sisiibidii khufaynka iyo dhibka rafaadkaas kuntu waxaan ahaabuuhi wakunta cafan wakunta waxaad safwaanow imra'an axadoo min asxaabi الnabiyi ardadii nebi maxamed ah faji'tu waan imid as'aluka hal samictahu yadkuru fii dalika shayan waa muhiim jiddan nebi maxamed baa wixii laga qaataya cilmiga diineed aduguna ardaydiisi baad ahayd inaan ku weydiiyan oo imid su-aashaas faji'tu waan imid as'aluka inaan ku weydiiye hal samictahu ma maqashay suubanaha yadkuru asagoo sheegaya fii dalika masaxa khufaynka shayan wax xugmaya masale ka sheegaya qaala wuxuu uhi saxaabiga nacam waan maqlay kaana suubanu wuxuu yaamuruna kii nafara idaa kunaa safaran haddaan socotannahay haddaan socotannahay oon socdaal nahay aw musaafirina ama aan safar nahay muxuu nafari jiray allaa nanzac inaanan siibin bixinin khifaafana khufkan qabno alaaa ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna saddex habeen iyo habeennahoodii ilaa min janaabatin janaaba inaan ka siibayna mooye oo adoo qabo khufkii oo masaxanaya hadday janaaba kugu dhacdo qabiis baa waajiba qabiis hadduu waajibayna waa la siibi marka iyadaa waa la bixin lugaha la dhaqi waa janaabada baa laga korqaada markaasaad gashanaysa laakiin hase yeeshee wuxuuna laakin laa nanzacu laa nanzicu riwaayo kalaba ku timi min qaa'iطin wa bowlin wa nawmin xadadka asqarka ah lama siibo weeye xadadka akbarkun baa la siibaa min qaa'idin saxaro darteed ka siibi mayno waa qabayna korkan ka masaxayna wa bowlinkaadi timid wa nawmin hurdo timid nawaaqidda weysada jabiyo oo dhan en xadadka akbarka ahayn huf looma siiba yadkuru asagoo ka sheegaya xugum filhawaa isjacaylka la isjeclaado shayan wax ka sheegaya inaad ummad aadan gaadhin ama aadan ku camal ahayn ama kaa fiican ad ilaah darti u jeclaato camalkoodii iyo khayrkoodii iyo cilmigoodii cibaadadooda iyo wanaaggooda aad jeclaato nabi maxamed wax ka sheegaya ma maqasha qaala wuxuu uhi saxaabiga nacam waan maqlay kunna maca rasuulilah rasuulka maalin maalmaha aan la socona fii safarin socdaan fabaynaa xilli nabigu naxnu cindahu fabaynaa xilli naxnu cindahu nabiga agtiisa aan joogno id naadaahu waxaa u yeedhaa carabi nin remiya riwaaya xadiku uu leeyahay min waraa'i اlqowm wuu dembeeyey nabigee saxaabadii horrey gadaal buu ka soo dhawaaqay marka remiyi waa taqaanaa uu soo ubutayeyba bisawtin riwaayo kale id naadaahu acraabiyun jilfun jaafun nin remiyo qorihiisa watay geedihiisi qallafsan baa gadaal ka soo dhawaaqay ma sugahay intuu nabiga soo gaadhayo si tartiiba oola hadlaayo wuxuu h waa intaaso gaadhinba bal ka gaadhsii soo citaaliya dhawaaqi bisawtin dhawaq buu ugu yeedhay lahu jahwariyin oo sarreeya ruux codka weyne feeraha ka shaqara muku hadlaya jahwariga la yidhahdaa ruux hadduu boocan ka hadlana codkiisu ugu yaraadaa hadduu saableyda ka hadlana saabley ma taqaanaa feeraha codkiisu waa weynaadaa bisawtin lahu jahwariyin aad u xoog badan ama sarreeya muxuu yidhi yaa muxamed yaa muxamed muxamadow hawlaan loo baahnayn laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdkum bacdan lagu ogaa laa tarfacu aswaatakum fowqa sawta اnabi baa lagu ogaa howlaha remiimo qoraar dantay leeyihiin bas inay gaadhaan weeye yaa muxamed muxamedow faajaabahu rasulla rasuulka ilahi baa u jawaabay naxwan wax ku dhow min sawti dhawaqiisi dheeraa kor buu dhawaaqay remigiis nabiguna korbu codka ugu dhigay culmadu waxay yidhahdeen wuxuu nabigu saa u yeelay wuxuu ka baqay intii codka remiyiga uu sarreeyo oo codkii nabiga uu ka kormaro inuu ku gaaloobo ila waxaa leeda tarfacu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi wlaa tajharu lahu biاlqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun khatar weeye nabigu sidhinka kor loogu qaado oo codkiisu uu hooseeyo kaadu uu sara maro khatar baa ku jirta laakiin remiigii u dhawaaq sooma nabiguna aad buu korba ugu qaaday suu nabigiisu u sarreeyo oo addoonkan remiiga u badbaado wahada min raxmatihi sal l slam bicibaadi waasxaabih muxuu nabigu yidhi haa um hoobaan ku idhi weeye yaa muxamed hoo lagu yidhi kor baa loogu dhigay faqultu low waxaan ku idhi wayxaka war magacii jir uqdud hoos u dhig min sawtika dhawaqaada wuxuun hoos u dhig fa innaka cinda اnabiy nabiga agtiisaad joogta waa sida kor dhigtay waqad nuhiita waana lagaa reebay can haada dhawaqa noocan waa lagaa reebay waxaa kaloo lagaa reebay yaa maxamedna waa lagaa reebay xurmadarada nabiga ka daa faqaala wuxuu idhi wallaahi laa aqdudu reemidaad isbaranaysaa haddee allahna hoos dhigayna iga laxoogin yaa muxamed wuxuu moodayaa in wanaag laga celinhayo khayr baana la faraya loo sheegahaya aafadaasa haysata hoosu dhigi maayo waan citaalinhayaabuu qaala caraabiyu wuxuu ihi su-aashiisa waa ka ninkii ramiiga almaru nabi allow kawa ruux yuxibu اlqowma dad jecel walamaa yalxaq bihim zaman ahaan iyo camalhana aan haleeli karin ninbaa dad buu yahay mana soo gaadhin zaman ahaan iyo xilli ahaan ama wuu soo gaadhaye camal ahaan iyo khayr midna kuma gaari karo waa innagoo kale haddee saxaabaan baan jecel lahay nabigii aalubaytki baanu jecel lahay khayr o dhan insha allahu tacala soo sidaa maaha kuma gaadhno zaman iyo wakhtina kuma gaadhno nabi allah hushaa ka warran ninkii ramiiga haba dhib badnaadee su-aal nabiga inoo weydiye calayhi salaatu wasalaam qaala nabi nabigu wuxuu yidhi almaru ruuxu maca man axaba ciduu jecel yahay ku garab yahay ywma alqiyaamati maalinka qiyaama axad walba axadkuu jecel yahay iyo ku ollog yahay ku jeel yahay wطuyuuru calaa ashkaaliha taqacu ninka gaalada iyo murtadiinta jecel ayagoo akhara raacaya ahlu khayrka ahlu tawxiidka ninka jecel ayaguu raacahaya ninka raafidoy nawaasibta jecele saxaabada neceb rawaafid buu raacahaya iyo ahlu jahannamuu raacaya halays ilaaliya meeshan halis weeye meeshan waa halis adduunka markaad joogto adoo in yarba iska wata haddii hiiladaadu iyo qalbigaadu meel kala aado khatar baad ku jirtaa tusaale gaban baa idin siinaya nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baasha wasaqada la yidhahdo ee dhadhamista leh ama ilbuurta la yidhaahdo ama abriska la yidhaahdo dadka qaarkoodna ay dhahaan qorrota ay ku sheegaan baasha nabi wuxuu ninka arkaba meeshuu arkaha ku dilo weliba ninka usha u horreeya ku dilo muxuu leeyahay boqol darajo oo fadli ah ta labaad waa isdhimaysaa ajirkii ta saddexaad ajir yarbaa lagu siinayaa nabigu muxuu doonayaa intaad tababarato si fiican u gaado inaysan marnaba kaa baxsanin cadaawadda intaa leeg maxaa noogu qaadnay dhanamista iyo qoratadaas maxay ku aadda nabigaa fasiray wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ibraahim marka dabka lagu tuuray wixii cayaana ama xasharada ama xamaaratoo dhan waxay isku dayeen nabiga inay dabka ka bakhtiyaan bahashanna waxay isku dayeen inay ku afuufto nabiga ay ku shidshiddo waaba shid afuufaysaaba ruuxa muslimka maxaa laga rabaa adoo nebi ibraahim u hiilinaya qorato wixii meesha lagu arkay in la gumaado tanaynu gumaadayno ma aha tii nabiyulaahi ibraahim dabku ku afuuftay laakiin waa faraceedii nabigu muxuu rabaa marka hiilada aad u qabto ahlu khayrka weligeed inay taagnaato hiilinta aad ka hiilin ahlu sharkana aysan baabi'in laakiin qoratadan sakaraadka hadda dhalatay ee darkaadhowri gaarisa joogta ma aha tii ciraaq iyo shaam nabi ibraahim dabka ku afuuftay maaha laakiin wuxuu nabigu ku baraya calayhi salaatu wasalaam masalat اlwalaa wاlbaraa yaad ku jeel noqon yaad u hiilin yaad ka hiilin yaad halkaan u buuxin khayr iyo wanaag yaad urug iyo cuqdad iyo maal oga buuxin waa in la kala fahmo baashaa iska ilaaliya yaa lagu khaldami almaru maca man axabba ruuxu wuxuu aakhara raacayaa man axabba axadkuu jecel yahay yowma alqiyaama famaa zaala yuxadiunaa nabigu muusan ka zuulin maalinka inuu noo sheegayo axaadiidiineed iyo khayr xataa dakara ilaa nabigu sheegay baaban min almaqribi albaab galbeedka madiina ku yaala madiina markaad joogto galbeedkaada waa shaam dimishq iyo saam iyo suuriya iyo lubnaan iyo dhulkaas wey marka madiine la joogo barigaaduna waa ciraaq markaad joogto madiina barigaaduna ciraaq wey xataa dakara baaban min almaqrib albaab maqrib ku yaala ilaa nabigu sheegay masiiratu cardihi ballaciisa inta loo socda albaabkaas aw amase yasiiru raakibu ninkii gaadiidkii faraska saaran wuxuu soconayaa fii cardihi ballaca albaabkaas arbaciina afartan aw sabciina caaman ama toddobaatan sano albaab baa ka furan cirka dhanka galbeed ee madiina waa shaam albaabkaas ballaciisu garabka iyo garabka intay isku jiraan waxaa weeye toddobaatan sana faras ku soconaya albaabka towbadiinnu inay ka gasho ilah usoo noqotaan war toobadkeena ilahay xusuusta soo noqda acmaasha halkaa alla mariya qaala sufyaan wuxuu yidhi axad ruwa sufyaanoo xadiidka ragga warinaya ka ah wuxuu yidhi sufyaan thawri qibala shaam xagga shaam qibala shaam jihada qibala waa aljiha jihata shaam buu ku yaalla albaabkaas oo galbeedka ahaade qibala shaam iyo min almaqribi waa isku mid khalaqahu allahu ilahay baa albaabka abuuray tacaala yowma khalaqa asamaawaati wاlard maalinkuu ilaahay cerya dhul uumay ba halkaa laga jexa albaabka asaga maftuuxan asagoo u furan litawbati allow noqoshada laa yuqlaqu lama xidhayo albaabkaas lama qataarayo lama awdahayo xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo minhum min albaabi oo galbeedka ku yaalla horanna waxaad soo marteen man taaba qabla an tatluca ashamsu min maqhribiha taaba allahu calayh albaabku galbeed buu ka furay intaasuu leegyahay waxaasoo naxariisay sica addoommaha yararkee la keri waayo baa la rabaa ilahay inay u soo noqdaan وعن أبي سعيid سacد بن mالك بن sinاn alkhudri xadiidka miyaan ku dari karaa mise xadiidka aan raaciyo saan bal kacab aynu u kala baxna habeen dambe insha allah can abi saciid sacd bn malik bn sinaan alkhudri radi allahu tacaala canhu ana nabiy allah sal lay slam qaala nabigu wuxuu yidhi kaana fii man kaana qablakum kaana fi man kaana qablakum dadki idinka horreeyey waxaa ku dhex jiray riwaayo kalaa caddaysaye kaana fii bani israa'iila rajulun nin reer bani israa'iil uu ahaa sida muuqanaysana waa bacda ciisa calayhi salaatu wasalaam bacda nabiylahi ciisa inta la rafciyey kadib kaana fii man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa ku jiray rajul nin qatala dilay aaaiyo ruu buu dilay ilaahay towbadiisaiyo naxariistay lagu tusahayaa ninbaa wuxuu dilay sagaaan iyo aashasi fasa'ala wuxuu weydiiyey dadkii la noolaa can aclami ahli اlardi degankan aan joogna buu u aqoon badan dadka ii sheega hebel baa fadulla waxaa la tusay calaa raahibin wadaad suufiya oo caabid ah lanna inuu bacda ciisa uu yahay waxaa masأlaة الرahbaaniya huna لأn الrahbaaniya waxay bilaabatay bacda nabi laahi ciisa bidca bilaabatay ahayd ama ruhbaaniya ma jirin fii zamani ciisa wa muusa idan ninka reer banu israa'iil wuxuu ahaa dadki yimid bacda nabiy laahi ciisa fadulla waxaa la tusa calaa raahibin ay caabidin in ilaahay caabudo laakiin aan aqoon badnayn ayaa l ninkan noogu aqoon badane show salaadiisii iyo khayrkiisii iyo ilmadiisii iyo asturaantiisii waxay mooday inuu yahay dadka ninku aqoon badan axkaamta shareecada faataahu ninkii buu u tegey wuxuu yidhi inahu asagu iska duwahayaa tajriid baa ama iltifaat siyaaqu waxaa w innii inuu yidhaahdo innii wuxuu waxun waa iska duwaa innahu qatala wuxuu dilay eh, ninkaani tiscatan nafsan sagaashan sagaal buu xaggowda ka dulman buu ugu dilay fahal lahu min towbatin towba ma u ahaaday fahallii nafsa shay ku socotaa tajriidkii waxaad dhihi jirteen balaaqada ama iltifaatka la odhan jiray wax toobada male ahay wey fa qaala wuxuu la toobad ma lihin wadaad dhiiranba wey ninkaan suufiga suufi dhiiran weeye muxuu dhiiran yahay nin soo taagan sagaaشan iyo sagaal baan ka farxashay ee ii jawaab inuu dhahay oran waxba garan maaye bal qolyahaa kale fiiri haddeen kuu dhammayn karaa sooma ninkaan haddaad wax yar khalado waxay kugu noqon khaldaan ma khaldame khaldaan ma khalda way kugu noqonaysa laakiin waa saas fuqad waxay dh ninka waxaa muuqanaysa inuu caabid ah laakiin ma caqli badnayn hunaan kale waa maxay masalada haddaba marba aadan hubin xaggana qoorta la isgoynayo waa la iska xawilaa fa qaala wuxuu laa toobad ma lihid faqatalahu waa dilay odaygii buu dilay suufiga ah fa kammala bihi miatan boqol buu ku buuxiyeyba tiraaba melxun iga joogtay buu agee kaa joogda sagaal iyo sagaal ii buuxi bui ii buuxiya subxaan qaadir wey uma sa'ala wuxuu weyddiiyey mar labaad marka ayada culum waxay leeyihiin wuu quustay maxaa la yidhi toobad malhid baa la yidhi mar ba haddaan toobad lahayn adna noolaanis maist buuri mar ba haddaan toobad jirin waan sii wada hayaa bur hawsha kow adigu ka dhe boqol ku buuxi haddana quusashadii kadib baa ilaahay qalbigiisa wanaag geliyey wuu soo noqday intuu sagaaan iyo sagaal dilay oo boqol ku buuxiyey oo naxariis rabbi ka quustay iyo haddana ilahay qalbigiisa ku celiyey warbal u kaadi mar labaad ku celi inay toobad ku furan tahay sa'ala can aclami ahli اlardi dadkii adduunka u aqoon badnaa buu weydiiyey fadulla waxaa la tusay calaa rajulin caalimin nin diinta yaqaan raahibna aan ahayn faqaala wuxuu qatala miata nafsin horaan maxay sagaaan ka soo tagta boqol baan dilay u wadaad ku jira boqol baan diray uu wadaad ku jiro fahal lahu min towbatin towbad may ahaatay faqaala wuxuu yidhi ninka caalimkaa nacam towbad waad leedahay waman yaxuulu yaa teedahaya hor istaagaya baynahu ninka aad sheegaysa wa bayna towbati towbad allow noqoshada addoon iyo alle yaa u diiday inuu addoonku allihii u noqdo addoonku inuu allihii u noqdo oo toobad keeno oo khaladka uu saxo ka hortaaga taluu marka siiyey oo toobaddu ku asaxayso toobadiiba u bilaaba qaabka u asixi lahayd toobadu waxa rabaa inay gaabaaba yeelato inaliq aad buu idhi ardi kada wa kada meel heble aad ah. dhulka aad magaalo la odhan jiray tabraaniga filkabiir ku sheegay magaalada nasr qaryada nasr oo dad ahlu khayra joogeen oo cubaad iyo culimo ka buuxeen oo magaalo barakaysanhayd oo shaamba inay ku talle loo badan yahay ayuu u diray inaliq ilaa ardi kada wa kada wahiy qaryaة الnasra qaryada la ohan jira wey aad bul meesha maxaa jira ood igu diraysaa faina biha waxaa ku noolo jooga magaaladaas unaasan qolyo yacbuduuna اllaha subxaanaه wa tacala ilaahay caabuda facbud illaaha rabbila caabud u tag ayaga walaa tarjic ha ku soo laaban ilaa ardika dhulkii aad ilaahay ku caasiday iyo iyo kafra walaa tarjixa ku soo laab ilaa ardiga fainahaa dhulkii aad ilaahay ku caasiday ardu suu'in waa magaalo xun waa dhul xun binisbati ilayka meel walbood alla ku caasiday adugu waa kuu xun tahay meeshaad ilaahay ku caabudeed camal wanaagsan kula timid adugu waa kuu santay marka lagu eego fanalaqa addoonkii waa dhaqaaqay xataa idaa nasafa ariiqa markuu waddadii kala baray magaaladii kafre uu ka soo hijrooday iyo tii nasre u socday bartankooda uu marayo xataa idaa nasafa aariiqa waddadii markuu kala badho oo nuskeeda uu marayo ataahu lmowtu malakumowt baa u yimid mowtkii baa qabtay waa dhintay way marka fakhtasamad waxaa ku dooday fiihi fi lcabdi الtaa'ibi malaa'ikaة الraxmati malaa'igtii naxariista ee xagga jannada ruuxiisa u soo qaadi lahayd ee maryahay kafanka cad ku ridan lahayd ee barfoomin lahayd asagoo maamuusan ficiliyin geyn lahayd iyo malaa'ikatu alcadaab iyo nimanka hoos la aadi lahaa fii sijiin dhulka hoose la aadi lahaa waa isku qabsadeen annagaa qaadayno annagaa iska leh oo isteedka annagu ka tirsan yahay iyo mayay annagu naga tirsan yahay laisku haya fa qaalat malaa'ikatu raxma doodoodii waxay yidhahdeen malaikatu raxma jaa'a ninka waa yimid taa'iban asagoo alla u soo noqday muqbilan soo qaabilo usoo jeestay biqalbihi qalbigiisa ilallahi subxaana wa tacaala ninkan kor iyo hoosba waa ka toobad keenay qalbigiisu asagoo kafro jooga yuu toobad raadin yuu raadiyey waa loo fadooday ilaahay buu qalbigiisu u dhiibay waana soo dhaqaaqa waa ka socda halkanuu ku nafbaxay wa qaala malaa'ikatu alcadaab waxay yidhaahdeen haddaba day sidaata annaga ku mudan wey malaa'ikatu alcadaab waxay yidhaahdeen innahu lam wax khayroo weynoo la sheega weligii muuse samayman wey khayr wuu sameeyey oo inuu qalbigiisii noqday oo ilaahay isu soo dhiibay oo uu soo dhaqaaqay waa khayr laakiin waxay intaan yarteen isku haysanna mooyeen hadda ka hor khayr lagu sheega ma lahayn lam yacmal khayran qad khayrka laga hadlaya waa acmaashii saalixada ahayd amaa tawxiidka wuu leeyahay islaamkii tawxiidku waa leh fa aataahum malakun hadda waa isqabteen laba koxood baa ishaya waxaa loo baahan yahay xakam iyo garsooro kale xukuma faataahum labadii koox waxaa u yimid malakun fii suurati aadamiyin malag baa iskaga soo dhigay wadaad qaadi ah oo duub weyn oo socda malaagtoos haysuu soo dhex istaaga maxaa isku haysaan hawshaan isku haynaa wey asna waa malag lakin wuxuu iska dhigahayaa bini aadam fajacaluuhu ninkii bay yeeleen malaggii bay yeeleen baynahum dhexdoodna kale xukun bay yidhahdeen xakam warkoodibuu dhagaystay kuwana waa dhagaystay warkoodi waa isku dhow yahay maxaa loo baahanya marka qaraa'in khaarijiya calaamado kaloo lagu kala xukumo bayinadii iyo dacwadana dacwadu waa isceshadeen idan wuxuu yidhi qiisuu qiyaasa mitriya cabira maa bayna alardiin labada dhul madiinatu kafra iyo madiinatu nasra inta udhaxaysaa la cabiro fa ilaa ayatihima labada magaalatoodii kaana adna u dhow yahay fahwa lahu magaaladaasuu ku xugum yahay labada meel magaalada nasru u dhow yahay ee ahlu khayrku joogeen mise kafuradii balaayada uu dadka ku baabi'iyey bayuu u dhow yahay ninkii fahwa lahu xukman waa la ilxaaqinaya faqaasuu way cabireen dhulkii bay cabireen udhexeeyey labada magaalo fawajaduuhu ninkii bay heleen meeshuu yeelo ku nafbaxay adnaa inuu u dhow yahay ila alardi allatii araada dhulku u socday ahayd madiinatu nasra u socday u dhow yahay faqabadat malaa'ikatu raxma ayaa ku ridatay dharkeeda iyo meeshii rabbay ugu talagalay bay geeyeen muttafaqun caleyh waa laysku raacay xadiidkaas bukhaariya muslim wa fii riwaayatin fi saxiix riwaaya saxiix ku jirta ku yimid oo riwaayatu muslim ah fa kaana ila alqaryati asaalixati aqraba qaryadii wanaagsanayd ee nasro ahayd yuu u dhowaa bashirna hal taako hal taaka keliya markii la soo cabir waa isla ekaadeen tanuu hal taaka gudaheedii galay xuduuddii nasruu galay taaka keliya kafrana waa ka soo tegey hal taakuu ka soo tegey fajucila waxaa laga yeelay min ahliha min ahli اlqaryati الsaalixa qaryadii suban ahlkeedii baa laga dhigay wa fii riwaayatin fi الصaxiix riwaaya saxiixa ku jirta waxaa ku yimid faawxa allahu ilaahi subxana ilah wuxuu u waxyadoo u sheegay ilaa haadihi middan tadoo qaryatu kafra'a oo tuu ka soo tegay waxaa lagu yidhi anta baacidi fogow baa la yidhi dhulkii waxaa la yidhi qaryadu ninku ka soo hijooday duruq xuduuddaada ku noqale dib u duruq anta baacidi fogow wa ilaa haadihi dhulku u socday madiinatu nasra ahaydna waxaa lagu yidhi anta qarabi soo dhowow xagga u durug baa dhulkii baa la riixahayaa kana soo dhowo baa layidhi idan hoosta waxaa soo galay hal taako oo u socday dhulku u socday ah wa qaala markaa kadib malagu odhanaya iisu idan iisu intuusan malagu amar rabbi baa baxay idan waxaa dhulkan durug si malaa'ikatu alcadaab ay garla'aan u noqdaan malaa'ikatu raxmana garta u raacdo ilahay naxariistiisa qiisu maa baynahuma inta udhexaysa qiyaasa oo masaafeeya fawajaduuhu ilaa haadihi aqraba bishibrin faqufira lah waa loo dembi dhaafay wa fii riwaayatin fana'aa waa la fogaaday bisadrihi laabtiisa naxwaha naxwa alqaryati asaalixa riwayada waxay tilmaamaysaa markay naftu qabatay ee u arkay inuu uusan socon karin wuxuu isu tuuray xaggii qaryadii wanaagsanayd ani ilahay waafajiye wey wuxuu uhi meeshana taagan tahaye bal socodkaadii ama haltaaka ku darsan karta xaggaasu ilahay ba waafajiye subxaanahu wa tacaala xadiidkan marka waxaa ku jira qisooyin badan baa ku jira waxaa ku jira si walboo dembigaadu u weyn yahay haddii allah aad u noqoto oo iimaan wanaagsan lagaa helo alla agtii wax ku weyn ma jiro naf la dila iska daaye ilaah dad u sharigyeysoo gaalnima ku dhacdo laakiin aad soo noqoto toobadii waa laga aqbalaya waxaa kaloo ku jira fadl caalimi cala alcaabid ninka caalimkaee diinta yaqaana inuu ka khayr badan yahay caabidka allow sahalkan aqoon diineed lahayd waxaa kaloo ku jira addoonku xataa hadduu quusto laakiin quusasha uu ka laabto ilahay inuu cafinayo waxaa kaloo ku jira dembi kala teedi kara dembi kala teedi kara alle iyo uunkiisa inuusan jirin haddii addoonku uu la qalbi wanaagsan oo saalixa waxaa kaloo ku jira towbadda shuruudeeda kugu kaalmo waxaa ah hijraanu ikhwaani suu haddaad macsiye ku jirtay oo dembi ku jirtay dadkii waxaan kula cuni jiray khamrada zinada qaadka xashiishadda bakhtiga aan dadka kula saaxiibada ka fogow waa markaad rabto inaad dembiga ka baxdo masaajidkaad maalmo soo geli qolihiina weli telefoon baad isku haysaan goormaan ciyaarnaa kubaddi meeshii goormaan soo marayna wanigu ii yarkaaday waa tukan hayaay waa inaad xadhigooda jarto addoonkan muxuu sameeyey caalimku wuxuu ku yidhi ka tag meeshii ilahay aad ku caasiday waxaad aadaa dhul kale taa macneed waa maxay waa in laga fogaado saaxiibbada xunxun laga fogaado meeshii alla aad ku caasida aad ka tagto goobihii macsida sababka kugaha ka fogow ha agmarin haddaad agmartana adoo fooraro oo ilaahay ka xishoonaya agmar ha ku ka dhaakonin meeshana baasha ku dhuuqi jiray oon ku fuudi jiray meesha habeenaan ku cawoon jira dhihin waa halis dhallinyaradu waaas way ku kaftan waana khatar waana khatar wey waxaa kaloo ku jira markaas inaad toobad keento mulaasamatu alakhyaar wasulaxaa dadka susuuban ee ahlu khayrkana la saaxiiba ayagaa kugu kaalmayn shayga khayrka ah waxaa kaloo ku jira sharcu man qablanaa haddii loo keeno lilmadxi walimtinaani sharcigeennuna beliba uu taqriiriyo inuu xujo inuu xujeeya waxaa kaloo ku jira addoonka muminka hadduu naf muslimada kas u dilo ilaahna toobad u waafajiyo xaqunaas see lagu dhaafayaa waxaa lagu dhaafayaa maqtuulkii aad dishay baa ilaahay raalli garaynaya intaasoo ajir baa la siinayaa rabbi baa kaa sabsabaya asagaa la xaal marin markuu qosoo farxo yaduguna jannada lagu geynayaa laakiin asagoon qancin oon la samrinin nafna waan dili jannana waan ku dhuflayn iskeeni maayaan hawsha inaad fahantaan baan rabaa malaaikatu raxma waxay u xisaabtan waa maxay malakumowd markuu nafta saaro yaa qaada malaaikatu raxma qaada hadday nafta xun tahayna malakumowd markuu soo siibo bannaanka u dhigo asagoo xilkiisa waa gutay malaaigtul cadaab baa la wareegta sheekada bareye la yidhaha sheekh cabdiqaadir baa muridkiisio lala sii aw malakumowd sii wata dhigay been weeye maxaa yeelay malakumowd nafta maba qaadaba yaa qaada oo qaada malaa'ikatu alcadaab ama malaaikaturaxma malakumowd xilkiisu waa maxay waa miiska hoosoo kaga tegahaya yaa wareegahaya laba ciidan ciidanka wanaagsan allah inagu wareejiyo subxaana wa tacaala habeen dambaa masaa'il ku jira dhammaystiri doona wallah subxana wa tacala